alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wslama tasliima kasiira waxaynu ku soo jirnay tafsiirkii suuratu lmaa'ida tafsiirkeedaynu ku jirnay waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala aayadda labaatanaad ee min suurati lmaa'ida allah waxau ihi waid qaala muusa liqawmi ay wadkur waxaad xustaa oo sheegtaa id qaala goortuu yidhi muusa nebi muuse liqowmihi qowmkiisii ku yidhi yaa qawmi tolkayow udkuruu xusa nicmat allaahi calaykum nicmada ilaahay korkiinna uu idinku nicmeeyey xusa wuxuu idiin nicmeeyey id jacala goortuu idinka yeelay fiikum idinka dhexdiinna mid ku sugan ka yeelay ambiyaa'a nebiyo bimacnaa annebiya idinka soo saaray fiikum bimacnaa minkum wa jacalakum idinka yeelay muluukan boqorro idinka yeelay wa aataakum idin siiyey maa lam yu'ti axadan min alcaalamiin waxaanu siinin cid caalamiinta ka mida ee aanu siin uu idin siiyey waid qaala muusaa wadkuruu waxaad xustaa id qaala goortuu yidhi muusaa muuse uu yidhi liqowmihi qowmkiisii ku yidhi yaa qowmi tolkayow udkuruu xusa nicmat allaahi calaykum nicmada allaah ee korkiinna uu idinku nicmeeyey xusa wuxuu idiin nicmeeyey id jacala idda waxa ku camalfalaysa nicmata ee udkuruu kuma camalfalayso maxaa loo diiday udkuruu inay ku camalfasho waxaa loo diiday labada zaman baan isku mid ahayn marka muuse la hadlaayo leeyahay udkuruu nicmat allaahi calaykum waa amaro mustaqbal buu u dhacayaa xilligaa iyo wixii ka dambeeya xuska laga dalbayaa inay markaa la yimaadaan nicmada allah u nicmeeyeyna waa horraysay oo idda waxaa loo isticmaalaa maadi markaa zaman mustaqbalii ma dhacaayo wakhti maadiya gudihii ma dhici karo oo id waxaa loo isticmaalaa lilmaadi mustaqbal looma isticmaalo amarkuna xaadir iyo istiqbaalun buu u yaallaa ma suuragal aha zaman maadiya wax la amrayaa markaa nicmata ayaa ku camal falaysaa udkuruu waxaa xustaan buu yidhi nicmat allaahi nicmada allah xusa nebi muuse odhanaya calaykum korkiinna uu idinku nicmeeyey wuxuu idiin nicmeeyey id jacala goortuu yeelay fiikum ay minkum kaa'iniina minkum qaar idinka mida uu ka yeelay ambiyaa'a nebiya ka yeelay oo nebiyo badan baa ka soo baxay reer banu israa'iil wa jacalakum idinka yeelay muluukan boqorro idinka yeelay asxaaba khadamin wa xasham idinka yeelay qaar markaa loo khidmeeyo markaa khaadimiin leh qaar markaa la ixtiraamo laga xishoodo oo bimacnaa yacni wax amrayana markaa leh waynu ku soo noqonaynaa wa aataakum idin siiyey maa lam yu'ti axadan min alcaalamiin waxaan u siin cid caalamiinta ka mida khalaa'iqda cid ka mida waxaanu siinna u idin siiyey min almanni waasalwa wa falqi albaxri wa gayri dalik waxaan dadka kale la siinoo min almanni manni ah waa markii ay ku jireen tiiha ay ku jireen waynu tegi doonnaaye ayaa waxaa samada uga soo dhici jiray yacni malab cireed wax malabkoo kala oo da'aya oo ay markaa cunayaan iyo hilib shimbireed waayo maadaama ay dayaysan yihiin oo meel ay wax u doontaan iyo aynay garanaynoo si ay isugu wareegaalaysanayaan jihooyinkiiyo wixii ka lumeen yacni waxaa loo sameeyey dallaalimaa looga sameeyey qorraxdii wa dallalnaa calayhim alghamaam si aan bacadku u layn waxaa loo yeelay yacni cunto si aynay u waayin ayaa markaa waxaa loo yeelay hilib shimbireed markaysagaa diyaarsanoo u soo daadanayaan waxaa kaloo loo yeelay wax malabkoo kaleo isaguna u soo da'ayo isagana ay cunayaan nafaqadii halkaasay ka helayaan iyagoo aan wax markaa dadaala iyo dhibaatooda aan u marin bay ceeshkoodii helayaan weliba ceesh qiimo badan helayaan oo hilibka shimbiraho waa nafci badan yahaa la yidhi saas aawadee ahlu jannaha marka la sheegaayo waxa la siinaayo wa laxmi mima yashtahuun hilib waxay doonaan baa la siinayaa laakiin hilibka gaarka loo sheegay qur-aanka waa kii wa laxmi tayrin hilibka shimbiraha gaar loo sheegay laxma ibil iyo laxma khanam iyo laxma baqar iyo hadday doonaan waa helayaan laakiin waxaa nasan loogu sheegay qur-aanka marna ijmaal la sheegaayo noocay doonaan oo hiliba inay helayaan marna si gaara waxaa loo xusay hilibka markaa shimbiraha marka min almanni markaa manni ah yacnii malab cireeda bay culammadu yidhaahdaan mashaayikhdu markay laqbaynayaan oo wax malabkoo kale oo markaa yacnii u soo da'ayo wa salwa iyo hilib shimbiraad ah wa falqi lbaxri iyo badda in loo kala dhambalay ah oo markii fircawn eryanayey oo ciidamadiisii markaa tirada badnaa uu la daba joogay oo baddina xagga hore ay ka teeday oo ay noqotay baddiiba xagga hore idinkaga gudban cadowgiina waa soo muuqdaa oo markaa ciidan camaariyelaya wataa waxaa loo yeelay in nebi muuse lagu yidhi usha badda ku dhufo waa ku dhuftay baddii baa kala fadhiisatay fa kaana kullu firqin katawdi tawdi alcadiim qayb kasta oo biyaha badda iyo mawjadaha badda ka midii waxay noqotay sidii buur weyn oo kalay noqotay yaa marka waxaa loo yeelay baddii baa loo kala dhambalay markaase iyadoo qallalan oo aan xataa qoyanayn bay mareen ariiqan fi lbaxri yabasan laa takhaafu darakan walaa takhsha yabasan yabasan waa qallayn xataa in yaro qoyaana ma leh saasaa looga yeelay wa falqi albaxri wa hayri daalika iyo ashyaa kaleba leh nicamka ilaahay siiyey reer banu israa'iil waa badnaayeen nicam badan baa la siiyey nebiyo badan baa laga soo saaray nebiyada badanee soo saaray waa nicma cadiima weeye waxa laga yeelay boqoraa laga yeelay wa muluukan sida loo fasiraayo culammadu xoogaa waa isku khilaafaan boqorada see looga yeelay bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen waxaa laga tilmaamayaa markii hore waxay ahaayeen mamluukiin bay ahaayeen oo dee fircawn baa iska mulkinaya oo sidai addoommo kaley uga dhignaayeen siduu doonuu ka yeelaay dee markii ay madax bannaanaadeen oo nafahoodii hanteen kaannahum muluuk ay yihiin oo ay boqorro yihiin sidaa waa la yidhi si labaad waa la yidhioo maadaama boqorro badan markaa ay ka soo baxeen reer banu israa'iil boqorradii ka soo baxay ee dadka kale xukumaayay ama iyagaba xukumayey ayaa laga soo qaaday kaannahum inay muluuk yihiin waayo cidda boqorradu markaa dee ay ka tirsan yihiin kaannahu inay iyaguna boqorro yihiin ile boqorradii bay ka agdhow yihiin sidaana waa la yidhi si saddexaad waa la yidhioo in laga tilmaamayo yacnii waxa la siiyey oo maal ah guri ay degaan ah ee zawjaad ay qabaan ah oo dumar ay qabaan ah khaadimiin u shaqeeya ah intaaba mar hadday leeyihiin boqorray ka dhigan yihiin xadiis baa la soo wariyey marfuuca oo sanadkiisa dacfi ku jira oo tilmaamaya saddexdaa qofkii mulkiya waa melik laakiin xadiiska sanadkiisu waa daciif ha yeeshe aahaar saxaabada ka soo arooriya taabiciinta ayaa sidaas tilmaamaya oo iyagu ka sugan waxaa ka mid ah asarka cabdullaahi bnu camr bn caas imaam muslim saxiixiisa wuxuu ku soo wariyey isagoo ka warinaya abu cabdiraxmaan alxubuli wuxuu ihi waxaan maqlay cabdullaahi bnu camr bn caas oo nin u yimi oo deedna ku yidhi cabdullaahi bnu camr bni caas baa lagu odhanayaa alasnaa min fuqaraa'i almuhaajiriin muhaajiriinta kuwoodii fuqarada ahaa miyaynaan ka mid ahayn markaasaa cabdullaahi bnu camr bnu caas wuxuu ku yidhi alaka imra'atun ta'wii ilayha qof dumaraad qabto ood xaggeeda u iilato ma kuu sugnaatay qaala nacam wuxuu yidhi haa qaala alaka maskanun taskunuh guri aad degta ma leedahay qaala nacam wuxuu yidhi haa qaala fa anta min alagniyaa mar haddaad labadaa leedahay oo zawjana qabto gurina aad leedahay khani baad tahay akhniyadaad ka mid tahay ma laysu qabaa in akhniye la yahay <laughs> ninkii baa hadalkii qaato wuxuu yidhi fa inna liya khaadiman khaadim baabaan leeya ii shaqeeya intaa waxaa ka dheeraada <laughs> khaadim ii shaqeeya ayaan leeyahay qaala fa anta min almuluuk waar boqorradaad ka mid tahay buuhi rawaahu muslim fii saxiixih imaam muslim baa ku soo wariyey saxiixiisa aahaar sidaasoo kale waafaqsan baa cabdulaahi ibnu cabbaas laga soo wariyey jamaacaad kaleoo taabiciinta ka mida laga soo wariyey marka sidaas aawadeed baa ahlucilmiga qaarkood waxay ku fasireen yacnii muluuka ayuu idinka yeelay sida tafsiirkaba aa ku aragtaan asxaaba khadamin wa xasham yaa qaar khudaam leh ciday amraan oo ay markaa waxa weeye haddii ay markaa dee u cadhoodaan ay haddii doonaan dhibaataynayaan yacni markaa qaar leh ayuu idinka yeelay xasham maxaa la yidhahdaa xashamu rajuli khadamuhu waman yaqdabu lahu yacnii ninka markaa xashamkiisu waa cidda u shaqaynaysa iyo cidda markaa u dhiidhiyaysa ee u cadhoonaysa haddii wax markaa la gaadhsiiyo ama wax la mida summuu bidalika liannahum yaqdabuuna lahu mukhtaaru sixaaxa odhanaya waxaa sidaa loogu magacaabay oo u cadhoonayaan xashamahu iyo axshamahu yacni markaa aadaahu wa aqdabahu waa loo isticmaalaa xashamahu bimacnaa akhjalahuna waa loo isticmaalaa calaa kulli xaal culamada qaar waxay yidhaahdeen xasham iyo khadam waa isla macna lafdiga ayaa kala duwan adigu waa isku dhow yihiin marka wa jacalakum muluukan wuxuu idinka yeelay boqorro waxaa laga tilmaamayaa yacni wuxuu idinka yeelay qaar markaa nooc mulkiya markaysaga markaa leh oo markaa waxa weeye guri ay degaan iyo zawjo ay qabaan iyo khaadim u shaqeeya iyo intaa haysta asarka aynu sheegayna imaam muslim wuxuu ku soo wariyey fii kitaabi zuhdi waraqaa'iq kitaabka zuhdiga iyo raqaa'iqda uu guntay ayuu ku soo wariyey axaadiis badanna waa ku keenay baabkaas waa ku keenay marka waxaa laga qaadanayaa hadduu ruuxu intaa haysto yacni wuxuu adduunyada uga baahnaaba dee inuu haysto ya maal badan inuu ruuxu yeesho dee waxba markaysagaa kuma xidhna waxba kuma xidhna yacni waxa weeye inta xaajadii ay ahayd markaysagaa intaas weeye wa aataakum maa lam yu'ti axada min alcaalamiin bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa caalamkii zamaankooda ayaa laga tilmaamaya oo way qaydeen laakiin ahlucilmiga qaarkood way itlaaqeen oo waxay yidhahdeen caalamiintoo dhan waxaan la siin baa la siiyey waayo dee badda loo kala dhambalay iyo yacni markaa daruuraha dallaalnimada looga yeelay iyo malab cireedka loo soo daadiyey iyo shimbiraha hilib shambiraadka isagana loo soo daadiyey iyo nebiyada faraha badan ee laga soo saaray yacni cid kale lama siin laa ummatu muxamed walaa khayruhum waa jirtaa ummatu muxamed inay ka khayr badan tahay yacni ummatu muusa ama reer banu israa'iil inay ka khayr badan tahay kuwoodii mu'miniinta ahaaba min xaysu aljumla inay ka khayr badan tahay waa jirtaa laakiin masale mucayana in cid lagu fadilaa faa'iidayn mayso inay si walba u fadli badan yihiin culammadu qaacid ahaan maxay yidhahdaan altafdiilu almuqayadu laa yastalzimu altafdiila almutlaq tafdiilka muqayadka ah ee shay mucayana cid lagu fadilaa faa'iidayn maayo si walba inuu fadli badan yahay haddama aragta nebi aadam ilaahay wuxuu ku abuuray labadiisa gacmood maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya nebi muxamed ilaahay labadiisa gacmood kuma abuurin waa tafdiil mas'ala mucayana laakiin kee fadli badan si mutlaqa waxaa u fadli badan nebi muxamed calayhi asalaatu wasalaam laakiin shayga mucayanka ama masalada juz'iyada cid lagu fadilaa faa'iideyn mayso tafdiil mutlaqa tafdiil mutlaqa faa'iideyn mayso saxaabada nabiga sala allahu alayh wasalam haddaynu eegno saxaabada qaarkood baa ashyaada qaarkood lagu fadilay oo masalan cali bn abi aalib xagga nasabka haddii la eego dee abubakar iyo cumar iyo cusmaan waa ka fadilan yahay xagga nasabka oo waa aalu beyt laakiin khulafada kale aalu beyt ma ah lakin wa tafdiil muqayad wa tafdiil muqayadu laa yastalzimu atafdiil almulaq tafdiilka muqayadkii laasimsan maayo tafdiil mulaqa waxaa fadli badan abubakar iyo cumar baa fadli badan binnasi walijmac cinda ahli sunnati waljamaca naska iyo ijmaacaba waxay tilmaamayaan in abubakar iyo cumar fadli badan yihiin calaa saa'iri asaxaaba nasku waa jiraayo dee nebiga calayhi salaatu wasalaam oo nool ayaa cabdulaahi bnu cumar wuxuu yidhi kunaa naquulu wanabiyu xayun khayru hadihi lummati bacda nabiyiha abu bakrin uma cumaru fayablugu dalika anabiya sala allahu alayh wasalam falaa yunkiru iyadoo nebigu nool yahaan odhan jiray ummaddan waxaa ugu khayr badan nebiga marka laga yimaado abubakar cumar baa ku xiga warkaasi intuu nebiga gaadho ayaanu nebigu diidi jirin oo inkiri jirin asalka xadiiskuna bukhaariguu ku sugan yahy laakiin siyaadada ah fayablugu dalika anabiya sala allahu alayh wasalam falaa yunkiru khayrkii baa soo wariyey iyaduna waa saxiixa weeye ijmaacuna waa ku sugan yahoo ahlu sunna waljamaca waa ku ijmaacsan yihiin abubakar inuu ummadda ugu khayr badan yahay bacda anabiyi sala allahu alayh wasalam oo marka nebiyada laga yimaado awalintii iyo aakhiriintaba abubakar baa ugu khayr badan bacda alambiya dabeedna cumar baa ku xiga ya cali wuxuu imanayaa martabada afraad buu imanaya haddana si juz-iya marka loo eego xagga nasabka dee cali baa kaga khayr badan min xaysu nasabu abubakar iyo cumar iyo cusmaan intaba lannahu min qaraabati rasuuli sala allahu alayh wasalam wa aalu beytkii buu ka mid yahay laakiin iyagu aalu beytkii kama mid aha wahaakada nebiyadu waxay lahaayeen manaaqib bay lahaayeen nebiyada qaarkood manaaqibtaa ay lahaayeen oo ashyaa yacni markaa khasaa'isa la siiyey nebiyada qaarkood keensan mayso dee inay ka fadli badan yihiin nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ee nebiyadoo dhan waxaa ugu khayr badan nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waata nabigu yidhi ana sayidu nnaasi yowma alqiyaamati yacni waxaan ahay dadka ka ugu mudan maalinta qiyaame ayaan ahay xadiiska saxiixa xadiis kaloo saxiixa ku sugan waa ka yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ana sayidu waladi aadama walaa fakhra laakiin xadiiska horeynu sheegnay aadam ka reebi maayo tawaaducan buu nebigu calayhi salaatu wasalaam maadaama abulbashar uu yahay aanu aadam ugu soo darin bay yidhaaheen culammadu xadiiskaas laakiin xadiiska kale muxuu sheegayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ana sayidu nnaasi yowma alqiyaama dadka ka ugu mudan baan ahay maalinta qiyaame calaa haadaa sidaa itlaaqeeda loo daynayaa waa tafdiil muqayad ah tafdiil mutlaqa ma keensanayso tafdiilka mutlaqa ah waxaa fadli badan ummatu muxamed kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani ilmunkari wa tu'minuuna billah allah waa sheegay ummatu muxamed inay ummadaha ugu khayr badan tahay nebiguna waa sheegay calayhi salaatu wasalaam antum tuwafuuna sabciina ummatan antum khayruha wa akramuha cala allah waxaad dhammaystiraysaan baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam toddobaatan ummadood baad dhammaystiraysaan oo tii toddobaatanaad tihiin sagaal iyo lixdan ummadood baa idinka horreeyey antum khayruha idinkaa ummadahaasoo dhan ugu khayr badan allah agtiisana ugu sharaf badan allah waxau yidhi yaa qawmi idkhulu larda almuqadasata alatii kataba allaahu lakum hadalkii muuse ayaa weli socda uu qowmkiisa kula khitaabay ee ku yidhi wuxuu idhi nebi muuse calayhi salaam yaa qawmi tolkayow idkhuluu gala alarda almuqadasata dhulka la qadisay la tahiray gala almutaharata la tahiray qudsigu waa tahaarada altaqdiis waa atadhiir maxaa laga dahiray waxaa laga dahiray min danasi shirki qurunkii gaalnimada ayaa laga nadiifiyaa loo jeedaa allatii taasoo kataba allaahu lakum ilaahay idiin qoray waxaa loo jeedaa idin amray idinku faral yeelay waa kitaaba sharciya amarakum idin amray bidukhuuliha gelitaankeeda idin amray waa idinku faral yeelaa loo jeedaa kitaabada ilaahay loo tiiriyaa waxay noqotaa laba nooc kitaaba sharciya iyo kitaaba qadariya kitaabada sharciga ahi waxay noqonaysaa waajibin ama faral yeelis kutiba calaykum asiyaam kutiba calaykum alqitaal kutiba calaykum alqisaas waxaa loo jeedaa furid waa laydinku faral yeelay iyo kitaaba qadariya in la tilmaamaayo qadar ahaan ilaahay arrinkaas inuu u qoray marka labada nooc bay u aroortaa hadda waxaa loo jeedaa tii kitaabadii sharciyada ahayd amarakum bidukhuuliha wuxuu idin amro idinku faral yeelay bidukhuuliha gelitaankaa gelaysaan wa hiya shaamu waa shaam weeyi calaa qawlin marka lagu socdo walaa tartadduu ha ka noqonino ha ka laabanina calaa adbaarikum yacni dabooyinkiin iyo dhabarradiinna dib ha ugu laabanina halkaa ka timaadeen ay waxaa loo jeedaa ay tanhazimuu walaa tanhazimuu yacni markaa ha jabinoo cadowga ha yaacina khawfa alcaduwi baqasho aa cadowga ka baqanaysaan daraaddeed yacni marka inhisaam ha la imaninoo yacni markaa cidhbihiinna dib ha uga noqonina fatanqalibuu khaasiriin fatanqalibuu waxaa bannaan laba weji in la yidhaahdo waxa weeye waa jawaabu talab oo walaa tartaddu nahyiga ayay jawaab u tahay oo la yidhaahdo waxa weeye waa mansuub ficilku ama la yidhaahdo waa majzuum tartaduu bay ku cadfan tahay waxay markaa noqonaysaa fatanqalibu ay falaa tanqalibuu ha gaddoominoo ha laabannina khaasiriina xaalaa guuldarraysateen oo nafihiinna khasaarayseen ama khasaarowdeen fii sacyikum camalkiinni aa ku khasaarteen ama fatanqalibuu dabeed aa oo laabataan haddaa irtidaad la timaadaan oo cidhbihiinna dib uga noqotaan oo cadowga ka jabtaan fatanqalibuu jawaab laga dhigo dabeed aa gaddoontaan khaasiriina xaala kownikum aad tihiin khaasiriina qaar khasaaray aad tihiin ama khaasiriina qaar nafahooda khasaareeyey aad tihiin khasira waxay leedahay laazim iyo mutacadi labadaba oo khasira waa khasaaray iyo khasira waa khasaareeyey labada waa loo isticmaalaa khasira maalu maalkiisi baa khasaaray ya mutacadina waa leedahay oo qur khasiruu anfusahum nafahooda kuwii khasaareeyey iyo markaa waxa weye ehelkoodaba qaaluu waxay yidhaaheen yaa muusa muusow inna fiiha khaasiriina waxa weeye waa xaaliya weeye iyadu waa xaal weji kale male qaaluu waxay yidhaaheen yaa muusa muusow inna fiiha qawman jabbaariina inna fiiha dhulkan waxaa ku sugan ama qaryadan waxaa ku sugan qawman dad baa ku sugan jabbaariina yacni jabbaariin ahoo yacni markaa ad adaga oo wax dirqinaya oo xoog badan min baqaaya caadin sheikhu wuxuu ku fasiray yacni hadhaagii caad ka hadhay ah oo tiwaalan dhaadheer dawii quwatin xoogna u saaxiiba dad xoog waaweyn ah wa innaa lan nadkhulaha wa innaa annaguna lan nadkhulahaa geli mayno xataa yakhrujuu minhaa ilaa ay ka baxaan qaryadaa ama dhulkaa ka baxaan geli mayna bay yidhahdeen dad loo beegtoomi kara ma aha sidaas aawadeed iskuma gelayno ilaa ay ka baxaan fa in yakhrujuu minhaa hadday ka baxaan iyagu dhulkaa ka baxaan fa innaa daakhiluuna annagu waa gelaynaa lahaa dhulkaa waa gelaynaa qaala rajulaani min aladiina yakhaafuuna ancama allahu calayhim adkhuluu calayhim albaaba qaala rajulaani laba nin waxay yidhaahdeen labadaa ninoo min aladiina kuwii ka mida yakhaafuuna ka baqaayey yacnii allah ka baqayey labadaa ninoo ancama allahu calayhimaa allah korkooda u nicmeeyo iimaanka ugu nicmeeyey udkhuluu calayhim albaaba udkhuluu gala calayhim duulkaa u soo gala albaaba albaabka uga soo gala fa idaa dakhaltumuuhu markaa gashaan albaabka fa innakum ghaalibuuna idinku waa gacan sarraynaysaan oo waa haalib noqonaysaan wa cala allaahi fatawakkaluu wa cala allaahi allah oo qurana fatawakkaluu tala saarta labadii nin baa odhanaya in kuntum mu'miniin haddaa muuminiin tihiin allahw qura tala saarta qaaluu waxay yidhaahdeen yaa muusaa muusow labadii nin lamay hadlinba yaa muusaa muusow innaa annagu lan nadkhulahaa abadan lan nadkhulahaa geli mayno abadan weligaya geli mayno ka beddelo maa daamuu fiiha maadaamuu abadan baa laga beddelaya maa daamuu fiiha intay markaa e, duulkaasi ay ku sugan yihiin ay muddata dawaamihim fiiha muddada dhulka ay ku sugan yihiin duulka xoogga waaweyn ay ku sugan yihiin geli mayna bay yidhahdeen fadhab anta wa rabbuka faqaatila fadhab tag bay yidhaahdeen anta adigu muusow wa rabbuka yaa rabbigaaba faqaatila la dagaalama duulka innaa haahunaa qaaciduun annagu halkan baannu sii fadhiyaynaa annagu halkan baannu sii yururaynaaye ordaa idinku markaa la soo dagaalamaa qaala rabbi innii laa amliku ilaa nafsii wa akhii qaala nebi muuse wuxuu yidhi calayhi asalaam rabbi yaa rabbi rabbigayow innii anigu laa amliku ma hananaayo ilaa nafsii naftayda mooyaane cid kale hanan maayo wa akhii ay wa ilaa nafsa akhii iyo nafta walaalkay mooyaane cid kale hanan maayo fafruq baynana wa bayna alqawmi alfaasiqiin fafruq baynana ilaahayow na kala saaro na kala xukun annaga iyo wa bayna alqawmi alfaasiqiin duulka faasiqiinta ah na kala kaxee ama na kala xukun labadaba waa loo fasira fafruq baynana na kala farqiyo xukum nagu kala farqiyo nagu kala saar xukun ama fafruq baynana na kala kaxeeyo na kala foge midna waxay yidhaahdeen culammadu waa xukmiyun midna waxa weeye farqigu midna waa xukmiyun midna waa makaaniyun oo mid waxaa laga tilmaamayaa annagoo wada joognaba dee markaysaga na kala xukun oo waa la kala saaray waa la yidhahdaa cidda la kala xukumo ciddan baa gar heshay ciddan baan gar helin ciddan baa markaa loo xukumay ciddan baan waxba loo xukumin ama markaa la yani la seejiyey waxay doonayeen oo la yidhi malihid farqiga in looga jeedo tabciid iyo kala fogaynna waa loo fasiray qaala fa inaha muxaramatun calayhim arbaciina sana qaala wuxuu yidhi allah fa innahaa dhulkani alard almuqadasa loo jeedaaye muxaramatun calayhim waa dhul laga xaaraantinimeeyo yacni markaa inay galaan baa laga xarimay oo qaar ka caaggan laga yeelay qadaran arbaciina sana afartan sano baa laga xaaraantinimeeyey inay galaan oo laga yeelay qadaran qaar markaa yacni uga xariman inay galaan mamnuucay ka tahay yatiihuuna fil ard yatiihuuna waxay wareersan yihiin ama dayaysan yihiin fil ardi allada gudaheeda tiihu waa dayada qofku inuu jihaba garan waayo alxayra ya meeshuu ku socday iyo meeshay ahayd midnaba aanu garanayn yatiihuuna waxay wareersan yihiin ama waxay dayaysan yihiin fil ardi allada gudaheedaay dayaysan yihiin meeshay ku socdaan iyo meeshay ka socdaan midna garan maayaan yaa waa soconayaan soconayaanoo haddana markaysaa halkay ka bilaabeen socodkay dib ugu soo laabmayaan oo isla meeshii baynu joognaay saasay wareegaalaysanayaan falaa ta'sa cala alqawmi alfaasiqiin falaa ta'sa ha ka murugooninoo ha ka xumaan cala alqawmi duulkii alfaasiqiina taacada ilaahay ka baxay ee cisyaanka la yimi ha ka murugoonin xaalkooda allah wuxuu inoo sheegayaa nebi muuse inuu amray qowmkiisa inay galaan alard almuqadasa dhulka la qadisay ama la tahiray almuqadasa waxaa lagu fasiray sida tafsiirkaba ku aragtaan almutahara alcilmiga qaarkoodna waxay yidhaaheen waxaa laga tahiray yacni shirkiga iyo gaalnimada qurunkeeda ayaa laga nadiifiyey laga taahiriyey waxaana erayga markaa laga keenay qudsiga oo qudsigu waa tuhriga taqdiiskuna waa tadhiirka marka waxa weeye qurunkii gaalnimada laga nadiifiyo laga dahira laga tilmaamayo weji labaad culamada qaar waa ku fasireen oo in la yidhaha almuqadasa waxaa loo jeedaa almubaaraka dhulka la barakeeyey oo barakadiibaa taqdiis ka dhigan ya yani taqdiis yani barakadii baa ka dhigan dhulkaasi halkuu ahaa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahan ardu shaam buu ahaa laakiin dhulka shaam waa dhul ballaadhan waayo suuriya iyo urdun iyo lubnaan iyo filistiin iyo masar wax ka mida iyo xaggan marka loo kaco ciraaq in yar oo ka mida iyo in yaroo turkiga ka mida intaasoo dhami waxay soo gelaysaa iyo tabuuka sacuudiga ka mida intaasoo dhami waa ardu shaam masarna siinaa baa ku jirta waa dhul ballaadhan intaasoo dhan ba ardu shaam la odhan jiray ahlucilmiga qaarkood waxay qaryo ariixaa la odhan jiray oo filastiin ka mida bay ahayd baa la yidhi ahlucilmiga qaarkood waxay sheegeen mawaadic kaleoo markaysagaa shaam ka mida qaar yahaa dimashik bay ahayd qaar yahaa urdun markaysaga wax ka mid ay ahayd qaarba meel bay ku sheegeen calaa kulli xaal agagaaradaasay kollay ahayd ardu shaamun ka mida mawdic ka miday ahayd ama ha ahaato qudus lafteeda ama meel kaleoo markaysagaa ka mida shaamba ha ahaatee waa yahay markii lagu lahaa dhulkan gala dee waxay ahaayeen ahlul iimaan bay ahaayeenoo nebi muuse iyo nebi haaruun bay markaysagaa rumaysnaayeen oo la socdeen ahluliimaanna iimaanna waa ahaayeen saas aawadee mar hadday gaaloobeen oo kufaar noqdeen dhulkan wax xaq oo ay ku leeyihiin ma jiraan dhulkanna islaam ayaa qabsaday oo arla islaam bay noqotay iyagana waa ka wareegay dhulkana mar boqolaa dhaxasha iyaguna markaysagaa gaalnimo ayay markaysagaa ku sugan yihiinoo way gaaloobeen maadaamay sidaas tahay wax xaqoo dhulkan ay ku leeyihiin ma jirto in la yidhaahdo waxa weeye nebi muuse iyo nebi haaruun iyo ambiyadii hore reer banu israa'iil iyo mu'miniintii markaysagaa la socotay ayaa dhulkan markaysa markaa yani ama deganaa ama lagu yidhi gala ama markaysaga xaq ku lahaa waxaa la odhanayaa markaysaga yani nebiyadaas iyo mu'miniinta annagaa idinka xaq leh waa iyagu ahluliimaan bay ahaayeen idinkuna ahlulkufri baa tihiin maadaama ay gaalo yihiin yacni nasabkoodu inuu markaysagaa galo yani markaa yacni nebi israa'iil ama nebi yacquub iyo ambiyadii ka dambeeyey qaarkood nasabkoodu inuu galo xaq ku yeelan maayaan oo miday ay xaqu leeyihiin markaysa waxa ma aha waxay ku haystaan waa cudwaan iyo xadgudub ayay markaysaga ku haystaan dhulkaas yacni ardu filastiin iyo dhulalka kaley qabsadeen hadday markaa tahay yacni buuraha markaysaga golanhay ee markaa ka mid ahaa suuriya ee ay hadda markaysaga ilaa weli ay haystaan ay qabsadeen toddobiyo lixdankii yacni markaa sidii ay u haystaan waa yahay markii nebigu sidaa amray waa diideen waxay yidhaahdeen dad xoog waaweyn baa ku jira waan loo beegtoomi karin annaguna geli mayno ilaa ay ka baxaan hadday ka baxaan baannu gelaynaa ilaa ay ka baxaan geli mayno laba nin oo markaa mu'miniin ah ayaa iyagu waxay yidhaahdeen oo ay ku waaniyeen inay markaa nebiga amarkiisa qaataan oo ay markaa galaan ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdaan sida mufasirkuba sheegaayo yuushac iyo kaalab bay ahaayeen yuushac waa wiilkii la socday nebi muuse calayhi salaam markii khadir uu la kulmaayey wiilka la socday yacni markaa wuxuu ahaa yuushac buu ahaa laakiin berigii dambe bacda muusa ayaa laga dhigay nebi marka nebi ayuu markii dambe noqday nebi ilaahay ayuu markii dambe noqday laakiin markii muuse u joogay ee noolaa nebi ma ahayn nebi ma ahayn saas axaadiista waata ku soo aroortay markii dambe inuu markaysaga markaa qaryadii isagu furan doono oo dabeedna qoraxdana loo xabisay qisada waxaaba sheegaya mufasirkaa sheegaye xadiis saxiixina waa ku soo arooray oo culammadu ay saxiixiyeen ayaa ku yimi aynu tilmaami doonnaa insha allah labadii nin waa waaniyeen waxay ku yidhaahdeen marka waxaweye qaryada gala oo dhulkan gala amarka qaata albaabka uga gala haddaa gashaanna waa haalib noqonaysaan warkii nebiyadu ku yidhaahdeen nebi muuse iyo nebi haaruun bay ku kalsoonaadeen warkii bay aamineen warkii bay u gudbinayaan oo u sheegayaan uu leeya nasriga waa helaysaan iyo khalabade albaabka uga gala ya ha ka baqina allahna tala saarta tawakulkiina waa amrayaan waxaa laga qaadanayaa in asbaabta iyo laysku daro tawakulka alasbaab iyo altawakul labada in la sraaciyo ya asbaabta un in la eego ma aha oo la milicsado lehe cadadkeennu waa badan yahay cududeennu waa weyn tahay diyaar diyaargarowgeennu waa fiican yahay saas aawadee waa gacan sarraynaynaa laakiin waxa weeye nasriga ilaahay ya waa in la milicsadaa allah waa in la tala saartaa icjaab waa inaan lala iman wa yowma xunaynin ida acjabatkum kasratkum falam tuqni cankum shay'an wadaaqat calaykum alardu bima raxubat uma wallaytum mudbiriin ya waxaa la rabaa in tawakulkii iyo asbaabtii in lala yimaado labada in laysku daro ayaa la rabaa waxay ku jawaabeen nimankii reer banu israa'iil annagu marnaba geli mayno lan nadkhulaha abadan maa daamuu fiiha waa adkeeyeen marnaba geli mayno bay idhahdeen intay ku jiraan geli mayno yaa ee adigiiyo rabbigaa ordoo la soo dagaallama annaguna halkan baannu sii fadhiyaynaa ya saasay yidhahdeen fadhab anta warabbuka faqaatila inna haahunaa qaaciduun warabbuka mufasiriinta qaarkood baa yidhi waxaa loo jeedaa yacni warabbuka adigio walaalkaa oo rabbiga walaalkay ku magacaabayaan baa mufasiriinta qaarkood ay yidhaahdeen maadaama uu haaruun ka weynaa sannad sannaduu ka weynaa muuse uu ka weynaa laakiin tafsiirkaasi waa khalad sax maaha wa in lagu fasiro haaruun marka in looga jeedaa waa arrin khalata oo ansax ahayn wa rabbuka waxaa loo jeedaa allah baa loo jeedaa bacdi kale waxay yidhaahdeen waxay u yidhaahdeen fadhab anta wa rabbuka faqaatila rabbuka rabbi baa loo jeedo allah baa loo jeedaye laakiin nimankani mujasimay ahaayeen oo mushabbihay ahaayeen mushabbihay ahaayeen sidaas aawadeed bay yidhaahdeen fadhab anta wa rabbuka waayo dee markaa waxa weye adigiyo rabbigaa taga dee may odhan lahayn haddii markaa waxaweye oo rabbi yacni dahaab markaa kuma itlaaqi lahayn haddaynay mushabbiha ahayn bay yidhahdeen laakiin calaa kulli xaal tacbiirka noocaas ay cabbirayaan nadar baa ku jira ay caynkaa leeyihiin waayo taasi tashbiih caddayn maayo ma caddaynaayo dahaabkana tegitaanna waa loo isticmaalaa qasadna waa loo isticmaalaa waman adlamu miman dahaba yakhluqu ka khalqii dahaba bimacnaa qasada looga jeeda halkaas oo kale dahaba dahaabka tegitaankana waa lagu itlaaqa marka waxa weeye yacni markaa tii laga dhigaba yacni markaa xuja uguma jirto tacbiirka caynkan oo kalena saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam waa isticmaaleen yowma badrin saxaabaduna mushabbiha ma ahayn oo markii waxa weeye ghaswatu beder ay dhici doonto waxaa markaa e, nebiga calayhi salaatu wasalaam labada mid baa loo ballanqaaday ama inuu safarka quraysheed inuu ku guulaysan doono iyo xoolaha quraysheed iyo tijaarada quraysheed ama ciidan weynahooda inuu ka guulaysan doono labada tay u dhacayso looma tasriixin laakiin taad la kulantaba guushaad helaysaa baa la yidhi waid yacidukum allahu ixda aa'ifatayni annaha lakum watawadduuna ana ghayra daati shawkati takuunu lakum markay dhacday tijaaradii quraysheed iyo xoolihii quraysheed inay badbaadaan oo iyagii la gaari waayey waxaa mutacayin noqotay ciidan weynaha in la ishelaayo ciidan weynihii quraysheed in la la kulmaayo ayaa mutacayin noqotay markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada shiriyey asaxaabtii la socotay oo saddex boqol iyo dhowr iyo toban ahayd ayuu shiriyey dabeedna wuxuu yidhi ashiiruu calaya ayuha annaas yacni talo ii sheeg ii tilmaama maxaa ku talin lahaydeen macnuu wuxuu u dhacayaa ma halkan baynu joognaa waynu difaac ka gallaa mise dee madiine ku eeraynaa ila ciidan baa madiina inaga dambeeye ha daba yimaadeen hadday doonayaan labada iyomaynu yeellaa ashiiruu calaya ayuha annaas iyagu markan dagaal yacni markaa hadday quraysh iska noqon lahayd may dabagaleen galeen oo eh, dagaalka in lagu kallifo mooye iyagu markaysagaa dagaalka inay iyagu raadsanayaan hadda markaa ciidan weynaha qureysheed maaha markaasaa saxaabadii ay taladii markaysa markaa qaateen qolada muhaajiriinta ku horaysay markaa saxaabadii hadlay waxaa ka mid ahaa miqdaad baa ka mid ahaa miqdaad wuxuu yidhi yaa rasuul allah odhan mayno sidii reer banu israa'iil ay yidhaahdeen idhab anta wa rabbuka faqaatilaa inna haahunaa qaaciduun ee waxaan leenahay idhab anta warabbuka faqaatila innaa macakumaa muqaatiluun xadiisku saxiixaynkana waa ku yimi bukhaari iyo muslim laakiin ziyaadada yani waxaanu odhanaynaa idhab anta warabbuka faqaatila ayaannu odhanaynaa innaa macakumaa muqaatiluun labada saxiix kuma taalno saxiixyada waxay ugu taallaa ma odhanayno kamaa qaalat banuu israa'iila idhab anta warabbuka faqaatila inna haahunaa qaaciduun laakiin annagu yacni hortaada iyo eh, midigtaada iyo bidixdaada yacni gees walba dhinacyadaadanu ka dagaalamaynaa saasay saxiixyada ugu soo aroortay laakiin imaam axmed wakhayruhu waxay soo wariyeen waxaan odhanaynaa idhab anta warabbuka faqaatila inna macakuma muqaatiluun ahlucilmiga qaarkoodna waa saxiixiyeenoo waxay yidhaahdeen sanadkeedu waa saxiixa marka maadaama tacbiirkan saxaabadii qaarba ay isticmaaleen in la tacbiirkani tashbiih buu ku dhisan yahay in la yidhaahdo mushabbihay ahaayeen waa arrin khalat ah oo aan sax ahayn waana soo aroortay allah inuu isku sifeeyey majii iyo ityaan iyo nuzuul mid walba inuu isku sifeeyey sifaatka ilaahayna sifaatka makhluuqaadka lama mid aho ya wa jaa'a rabbuka walmalaku safan safa majii buu allah isku sifeeyey wuxuu allah imanayaa imaatin aan imaatinka dadka la mid ahayn imaatin buu iman doonaa imaatinka dadka aan la mid ahayn nuzuul buu isku sifeeyey sida markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiiska ku sheegay ila waxyi min allah buu ku dhacay yanzilu rabbuna xiina yabqa sulusu leyl aakhir ila aakhir alxadiis axaadiista mutawaatirada ah ee nuzuulka sheegaysa axaadiista nuzuulka ilaahay sheegaysa oo mutawaatira waa axaadiis mutawaatira ya yacni markaa saxaabo fara badan ay soo wariyeen waa mutawaatir weeye haakada marka nimankii reer banu israa'iil waxay yidhaahdeen adiga rabbigaa la soo dagaallamay yidhaahdeen annaguna halkan baannu iska sii fadhiyaynaa innaa haahunaa qaaciduun saasay yidhahdeen nebi muuse ilaahay buu cawday wuxuu yidhi rabbi innii laa amliku ilaa nafsii wa akhii naftaydiiyo walaalkay mooye cid kale hanan maayo ya marka awood kuma lihi aan ku dirqiyo na kala fasli o kala xukun ama kala kaxe waxaa lagu ciqaabay in dhulkii inay galaan laga xarimay afartan sano oo see loo kulminayaa in laga xaaraantinimeeyey afartan sano iyo iyo in la amray inay galaan waxaa la odhanayaa laba xillay kala ahaydoo markii horea la amro lagu faral yeelay inay galaan markii ay diideen baa laga xarimay inay galaan afartan sano taxriimkan dambana waa taxriim qadari ah ila taxriimku wuxuu noqdaa taxriim sharci iyo taxriim qadari wa xaraamun calaa qaryatin ahlaknaaha anahum laa yarjicuun waa taxriim qadari wa xaramna calayhi almaraadica min qabl waa ka mancinaa looga jeedaa waa taxriim qadari marka taxriimkaa sharci iyo qadari labadaba noqda marka kanna waxaa loo jeeday mid qadariya baa laga tilmaamay qowmka laynoo sheegay ina fiiha qowman jabbaariina sheikhu waxa yidhi min baqaaya caadin tiwaalan dawi quwa waxay ahaayeen dad markaa ka soo hadhay hadhaagii qowmucaad ah oo dhaadheer oo xoog u saaxiiba qisooyinna waa sheegaan ku saabsan ee dadkaasi aada u dhaadheeraayeen oo u xoog badnaayeen waxaana sheegeen nin la odhan jiray cooji ibnu cunuq inuu ku jiray cooji ibnu cunuq ay yidhaahdeen aad iyo aad buu u dheeraa qaraa'ib bay ka sheegaan ilaa yidhaahdeen saddex kun iyo saddex boqol iyo soddon ama saddex iyo soddon yacni dhudhun buu ahaa ya waxa ay sheegeen qisooyinka noocaase saa tilmaamaya oo ay leeyihiin badda gunteeda ayuu ka soo qaadan jiray marka kala soo bixi jiray kalluunka qoraxdaanu ku duban jiray iyo wax la mida qisooyinkaasi la asli lahaa wax asalli dherarka ay sheegayaanna waxay khilaafsan tahay sida ku soo aroortay ee nebiga sala allahu aleyh wasalam saxiixa ilaahay nebi aadam markuu abuuray tuuluhu situuna diraacan fi asamaa axaadiista saxiixaynka ku timi nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam dherarka aadam inuu ahaa lixdan dhundhun inuu xagga sare u ahaa situuna diraacan fi asamaa falam yazal ilkhalqu yanqusu xata alaan cid ka dheer nebigu ma sheegin aadam cid ka dheer ma sheegin wuxuu sheegay aadam ciddii ka dambaysay inuu khalqigoodu soo nuqsaamayey xadiiska sidaa sheegayana bukhaari iyo muslim buu ku sugan yahay iyo kayrkoodba tuuluhu situuna diraacan fi samaa falam yazal ilkhalqu yanqusu xata alaan nebi aadam inuu lixdan dhudhun ahaa markuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay abuurku inuu soo nuqsaamayo soo yaraanayo kama zuulinoo kama bixina wuxuu ahaa mar walba mid soo yaraanaya ilaa hadda laga soo gaadhayo ayuu nebigu yidhi wakhtiguu markaa nebigu joogay calayhi salaatu wasalaam xadiidkaasi wuxuu daahir ku yahay cid aadam tafiirtiisa ka mida oo aadam ka dheeri inaynay jirin haddii daliil saxa la heli lahaa waxaa la odhan lahaa shakhsigaa waa laga reebayaa oo cumuumkii baa laga khaas yeelayaa baa la odhan lahaa laakiin xadiiska nebiga cumuumkiisa falam yazal ilkhalqu yanqusu xata al'aan daliil aynu kaga reebno ma hayno waa qasas laga soo warinaayo yacnii ummadii hore laga soo naqlinayo oo waxa weeye markaa aahaarun markaysaga lagu soo naqliyey yacni salafkii qaar ka midina markaa ay ka warrameen oo sheegeen iyagoo cuskanaya xadisuu can bani israa'iila walaa xaraj waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wararka ay reer banu israa'iil u sheegaan dadka wuxuu markaa yidhi yacnii ka wax ka markaa sheegoo ka naqliya dee in markaa waxa weeye warinta wax laga warinayo wax laga naqlinayo in la oggolaaday tilmaami mayso wax kastay sheegaan inay sax tahay tilmaami mayso saas aawadeed baa culamo fara badan ay radiyeen ibnu kasiirkuna wuxuu ka mid yahay qolyaha radinaaya oo qisada noocaasa tilmaamaya caqli iyo sharci toonna inaynay waafaqayn laa caqlan walaa sharcan ahlucilmi badan oo kalena markaysaga waa naqdiyeenoo waa tilmaameen saas aawodee waa inaan lagu kadsoomin qaala rajulaani min aladiina yakhaafuuna qaala lahum rajulaani waxay iyaga ku yidhahdeen reer banu israa'iil laba nin labadaa nin oo min aladiina kuwii ka mida yakhaafuuna ka baqaayay mukhaalafata amri illaah amarka ilaahay inay khilaafaan ka baqaayey oo cisyaan ay ku dhacaan sidaa ka baqiyey wahumaa labadaa nin yuushacu wa kaalabun waxaa la odhan jiray yuushac iyo kaalab baa la odhan jiray yuushac ibnu nuun iyo kaalab baa la odhan jiray kaalab markaa sida magaciisa laga dhigayo kaaluub iyo yacni kaalab iyo yacni markaa alfaad kala duwan isku dhadhow bay markaysa cabbireen allahu aclam min annuqabaa'i nuqabadii bay ka mid ahaayeen kuwii laga soo doortay reer banu israa'iil ee jilibada reer banu israa'iil matelayey alladiina kuwaasoo bacasahum muusa muuse uu diray fii kashfi axwaali iljabaabira uu u diray nimankan xoogga weyne markaa dhulkan ku sugan ama qaryadan ku sugan inay xaaladahooda u soo kuur galaan oo soo ogaadaan oo niman baa loo diro la yidhi ba hadda nimanka markaysaa soo arkaa oo markay soo ogaada oo soo tabaasa labadaa ninoo ancama allaahu calayhima oo sifo labaad baa laga dhigayaa waana la xaalayn karaa waayo nakirada rajulaani waxay qaadatay takhsiis labadaa ninoo ancama allaahu calayhima ilaahay korkooda u nicmeeyey muxuu ugu nicmeeyey bilcismati inuu dhowray waxa fiican in la yidhaahdo hidaayada loogu nicmeeyey iyo markaysagaa sugista lagu sugaayo xaqa oo cisyaanka ay markaa ku dhacayeen qoladan kale ayuu dee markaa laga dhowray baa loo jeedaa laakiin waxa weeye qaar aan dambaabayn baa laga dhigay muraadku ma ahee mukhaalafada markaasaa laga ilaaliyaa loo jeedaa cismada lafteeda waa shay mucayana in markaa laga dhowray walmacsuumu man casama allah waxaa dhowran oo la dhowray kii ilaahay dhowray ee allah ilaashay sida saxiixulbukhaarigaba ku sugan fakatama ma ala'a calayhi min xaalihim fakatama waxay qariyeen ma ala'a calayhi waxay ku arkeenee ku daalacdeen calayhi korkiisa ay ku arkeen maaday u noqonaysaa waa caa'idkii alladii kii bay qariyeen italaca ay daalacdeen oo arkeen calayhi korkiisa ay ku arkeen oo min xaalihim axwaashii jabaabirada ah dadkii xoogga badnaa ee qaryada ku sugnaa yacni sifaadkood ah dadkao dhan bay ka qariyeen ilaa can muusa muuse mooyaane ciddii kale o dhan waa ka qariyeen bikhilaafi baqiyati nuqabaa sidaa khilaafkeeda waxaa ku sugnaa nuqabadii kale raggii kale la doortay ee iyaga markaa lala diray fa afshawhu iyagu way faafiyeen oo ciidankii bay ku faafiyeen war waxaanu soo aragnay ima xoog badanoo arrinkoodu sidan yaho sidan yaho sidan yaho cadadkoodu sidan yahayo sidaa u tiro badano waxayo waxaa haysto dee sirta markaysaga cadowga haddii la shaaciyo oo ciidamada dhexdooda lagu shaaciyo cadowgina uu yahay mid dee markaa ama hub badan ama ciidan badan ama diyaargarow badan niyad jab baa ku imanaya ciidankii dee xikmadu kuma jirto markaysaga in la faafiyo yacni cidda mas-uulkaa ah mooyaane cid kale in loo sheego akhbaartaasoo lagu faafiyo yani laysa min alxikma walaa min alsharci ya waida jaaahum amru min alamni aw alkhawfi adaacuu bih walow radduuhu ila alrasuuli wa ila uli lamri minhum lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum cidda ahlulistinbaadkaa baa loo celiyaa oo loo sheegaa cid walba markaysaa looma sheego warkii marka xasaasiga ah ee ku saabsan markaa waxaweyn amniga iyo nabadgelyada iyo cabsida iyo waxyaalahaasi markaa waxaweyn xambaarsan haddii marka waxa weeye dadweynaha la yskaga shaaciyo dee waxa weeye dhib bay leedahay nimankan axwaashaa way qariyeen muusun bay uga warrameen dadkii kalena waxa weeye marka umuuraha umay sheegin marka nuqabadii kale fa way faafiyeen shiinku waa kordhiganya fa afshuuhu odhan maysid haddaad faafshuuhu tidhaahdo amar bay noqonaysaa amar bay noqonaysaa marka faafshawhu waa maadi weeye maadi weye sallow laakiin amarku waa maxay salluu salluu kama ra'aytumuunii usallii ya laa maa sallaw laa maa salluu maaha laa maa sallaw tahaadow taxaabbuu akhtaada shaa'ica ay ka mid tahay tahaaduu taxaabbuu in la yidhahdo min akhtaai shaa'ica ilaa laga yaaba bacd almashaayikh inaad ka maqasho iyagoo odhanaayo tahaadu taxaabbu waana khalad waa tahaadow taxaabbu yacni marka waxa weye waabu damiirka marka uu la xidhiidho ficil aakhirkiisa ku leh xarfu cillo ku leh waxaa la eegayaa xarakada markaa xarfu cillaha la xadfo ka horaynaysa hadday fatxo ama damo tahay sideedaa loo daayaa hadday kasra ka horaynaysana waa godaal baa lagu bedelaa hadday fatxa ka horaysana fatxada sideedaa loo daayaa in allaha kataba calaykum asacya fascaw yascawna soo qur-aanka lama akhriyo yascuuna miyaa la akhriyaa maxaa yascawna loo akhrinayaa yascaa baa ficilku ahaa marka dee xarafkani maaha kii ku xigay waawga xaraf baa la gooyey oo xarfu cillihii markaysaa markaa waxa muctalulaakhir buu ahaa waa la jaray markii la jaray fatxa ka horaysa sacaa yascaa fatxada sideedaa loo daynaya sideedaa loo daynaya marka salla fatxa ka horraysa maadi markay tahay sallow bay noqonaysaa salluu haddaad tahay amar bay noqotay waayo sallaa yusallii yacni markaa mudaaricii baa waxa weeye ila amarku mudaaricu ka farac yahaye mudaaricii baa markaysaa markaa laamku hoos dhigmay markaasay noqonaysaa waxa weeye in markaa la bedelo yani mudaarica markay noqotayba markaysaga waxaan yani la godaayo laamka marka xarfu cillaha la gooyo ya yusalluunay noqonaysaa marka salluu baa la odhanaya lam yusalluu salluu jaazimka iyo xarfu mudaaracahaba marka laga jaro waxaa soo horaysa salluu salluu kamaa ra'aytumuunii usallii laakiin markay maadiga tahay laa maa sallaw laa maa sallaw maa salluu maaha waa qalad haakada qaacidadaa waxaa ku dabdinaya saddex baytee sujaaci markaysagaa uu ku nadmiyey awalka xaashiyada qadrigana waad ku arki kartaa abyaadaase waa saddex beyt waawu damiiri in bificlin tattasil muctalin laam in fiihi tafsiilun qubil fain yakun maa qablaha qad futixa aw duma fabqihi kama qad wadaxa wadmamhu xatman in yakun daa kasri ka qowlin araduu bikulli yusri xaashiyada sujaaciga sajaaci lama yidhahdo siinkuma kordhigna waa godan waa sujaaci ya xaashiyada sujaaciga ee uu ku leeyahay qatriga awaaishay kaga taallaa saddex bayd kaga yaaliin qaacidaduu dabdinaya sujaaci wuxuu ka mid ahaa yani culammadii markaysaga maalikiya ayuu ka mid ahaa mutafaninna waa ahaa sheekh maaliki oo ashcariya ayuu ahaa oo muksir ah oo musanafaad badan badiba dadku waxaweye xaashiyada qatriga ay ka arkeen laakiin boqol iyo konton kitaab in ka badan buu qoray oo faniyo kala duwan ah boqol iyo konton kitaab tarjamadiisa waxaa lagu sheegay boqol iyo afar iyo konton kitaab inuu qoray boqol iyo afar iyo konton kitaab inuu qoray ya ibnu caqiilka xaashiyuu ku leeyihi laakiin dabca qadiima la taabacay waagii hore dabco fiican markaysaga lama taabicin dabcadii waagii hore mataabicda la bilaabay ayaa markaysa markaa dabacaadkii hore qadiimka ahaa ayaa markaysa lagu daabacay marka waa dabacaadka kolay aynu ah dhallinyardu aad u akhrin karin calaa kulli xaal yani waxa weeye qaacidadaas waa saas weeye marka fa afshawhu hadda waxa weeye shiinku waa kordhigayey fa jabunuu waa baqeen udkhuluu calayhim albaaba u gala calayhim yaga korkooda albaaba albaabka uga soo gala baaba alqaryati albaabka magaalada u gala magaalooyinka qaar baa waxay lahaan jireen waagii hore qadiiman waxaa lagu wareejin jiray gidaar magaalada ku wareegsan dabeedna albaabbaa loo yeeri jiray halkan albaab marna la furaayo marna la xidhay halkan albaab halkan kale albaab jihooyinka kala duwan baa albaaba looga yeelaya saas aawadee albudun alqadiima way lahaan jireen albaabada hadday tahay baqhdaad hadday tahay jidda hadday tahay waxa weeye markaa dimashqa hadday tahay yani xataa markayse muqdisho waa lahaan jirtay waagii hore qadiiman ya waagii hore qadiiman way lahaan jirtay waayo magaalo qadiimay ahaan jirtao dee kun sano markayse markaa ayay markaa soo taxan tahay mar baa la odhan jiray madiinat lislaam la odhan jiray muqdisho yani kutubaha markaysaa qadiimka ah ee waaga hore markaysaa wax ka qoray madiinatulislaam baa la odhan jiray magaaladii islaamka ya waa isim qadiimay lahayd oo kutubaha hore taarikhdu ay qorayaan markaysa markaa lix qarni ka hor iyo markaysa waa la qoray shan qarni ka hor iyo iminka gidaaradii markii la doomiyey baabumaka iyo marka hadda jiddo meelaha ku yaalla waa asarkii albaabka markaysaa baaqiya iyo magacii iyo raadka markaysa markaa albaabka waayahay adkhuluu calayhim albaaba u soo gala korkooda albaaba albaabka uga soo gala baaba alqaryati walaa takhshawhum ka baqina fa inahum ajsaadun waa jirar weeye bilaa quluubin ay bilaa quluubin qawiyatin qalbiyo xoog badani ayna wehelin yani qalbiye ka maran waxaa loo jeedaa yani qalbiye markaysagaa xoog leh oo yani dhiiran markaa kuma sugna oo iska qalfoofo markaa wey mm, qalfoofo kale wey yani qofka baqanaya waxaa la yidhahdaa qalbi male baa la yidhahdaa sidaasay ku dhisantahy faidaa dakhaltumuuhu markaa gashaan albaabka fa fainakum haalibuuna idinka ayaa gacan sarraynayo haalib noqonaya qaalaa daalika sidaasay yidhaahdeen labadii nin tayaqunan binasri illaahi wa injaazi wacdih waxay sidaa u yidhaahdeen tayaqunan xaal ay yaqiinsan yihiin ama tayaqunan ay litayaqunin yaqiinsad ay yaqiinsan yihiin daraaddeed mafcuulu lahu iyo xaal baa labaduba ku bannaayey laakiin kee aqyasa qiyaaska waxaa markaa ku fiican mafcuulu lahuga hmm. waayo masdar in la xaaleeyaa maca kasratii laysa biqiyaas masder inuu xaal noqdaa waa kasiir wamasdaru munakarun xaalan yaqac bikasratin culammadu waxay maca kasratihi laysa biqiyaas isagoo kasiiroo fara badan haddana qiyaas ma aha abulcabaas almubarid baa isagu khilaafay nuxaadda kale oo yidhi marka uu yahay kii caamilkiisa akidayey markuu yahay marka waa qiyaas buu yidhi inuu xaal noqdaa laakiin nuxaadda kale oo dhammi may mari lafteeda suuradu ka soo reebay nuxaadda kaloo dhani kama reebin qaalaa daalika sidaasay yidhaaheen labadii nin tayaqunan ay litayaqunin yaqiinsaday yaqiinsan yihiin daraaddeed binasri illaahi ilaahay guushiisa uu nasriga siinaayo wa injaazi wacdihi iyo ballanqaadkiisa inuu u fulinaayo yaqiin ay yaqiinsan yihiin daraaddeed bay saa u yidhahdeen wa cala allaahi fatawakkaluu allah oo qura tala saartaa in kuntum mu'miniin haddaad muminiintihiin allahoo qura tala saarto qaaluu yaa muusaa innaa lan nadkhulahaa abada qaaluu waxay yidhahaan yaa muusaa muusow innaa annagu lan nadkhulahaa geli mayno abadan weligaya geli mayno ka beddel abadanoo maa daamuu fiihaa muddata dawaamihim fiihaa muddaday ku dhex sugan yihiine dhex daa'imaan geli mayno beddelkaasi muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa beddelulbacdi min alkulli shayga wax ka mida oo kulligii laga bedelayuu noqonayaa bacdi baa yidhi waa beddel kulli min kulli laakiin warkaasi sax ma aha qalad weeye sababtu waxay tahay abad waxaa loo isticmaalaa zamanka mustaqbalkaoo dhan baa loo isticmaalaa ya zamanka mustaqbalkao dhan ilaa qiyaamada ayaa loo isticmaalaa muddata dawaamihim fiihaana dee ma aha inay markaa intaasoo dhan ku baaqi noqonayaan oo ku sugnaanayaane bacdi mustaqbalka ka mida ayay sugnaanayaan zamanka mustaqbalkaa qeyb ka miday sugnaanayaan calaa haada waxay noqonaysaa yacni badalu bacdin min kullin markaa inay tahay oo culamada saa tidhi baa saxan fadhab anta wa rabbuka faqaatila fadhab tag bay yidhahdeen anta adigiyo wa rabbuka rabbiga faqaatila la dagaalama hum yaga la dagaalama humtu waxay ku dhacaysaa jabbaariintii bay ku dhacaysaa culamada qaar waxay ahaan fadhab anta wa rabbuka fadhab tag anta adigu wa rabbuka ay walyadhab rabbuka rabbigaana ha tago faqaatila la dagaalama labadiinnuba hum yaga la dagaalama innaa haahunaa qaaciduun laakiin in markaa la yidhaahdo fadhab anta wa rabbuka oo la yidhaahdo antada waxaa loo soo celiyey litawkiid si waxa weeye loogu cadfo wa rabbuka ayaa fiican laakiin haddii la yidhahdo walyadhab rabbuka waxay noqonaysaa min baabi cadfi iljumal jumlooyin laysku cadfaayo cadfu jumlatin calaa jumla walyadhab rabbuka laakiin markan waxa weeye mufrad baa mufrad lagu cadfaya marka fadhab faacilkeedu damiir mustatira oo waajibulistitaara buu ahaa aan muuqan karin laakiin maadaama lagu cadfaayo wa lagu cadfaayo waajib waxaa noqotay in ah, damiir munfasila la keeno ya si waxa weeye markaysaga loogu cadfo ya si loogu cadfo yani waxay noqotay waajiban marka in loo k marka kani waa tawkiida kii faacilka maaha waa mid akidaya innaa haahunaa qaaciduun annagu halkan baanu sii fadhiyaynaa bay yidhaahdeen can ilqitaali dagaalkaanu ka fadhiyaynaa culamada qaarkood waxay yidhaahdeen qucuudkama waxaa looga jeedaa inay dagaal ka fadhinayaan mise waxaa loo jeedaa xaqiiqadii qucuudka inay iskaba yuurursanayaan o iska fadhiyayaan haahunaada markaa la keenay waxay qariino u tahay inay leeyihiin halkan baanu sii yuururaynaa ya yacni markaasaa leeyihi markaa labada mid walba waa leeyihi qaala muusa nabi muuse wuxuu yihi xiina markaas rabbi rabbigayow innii anigu laa amliku ilaa nafsii ma hananayo naftayda mooyaane naf kale wa akhii wa ilaa akhii iyo walaalkay mooyaane ay wa ilaa nafsa akhii iyo nafta walaalkay mooyaane cid kale hanan maayo walaa amliku hayrahumaa cid kale ma hananayo cid aan labadaa ahayn hanan maayo fa ujbirahum dabeedna aan ku dirqiyo cala aacati aacada aan ku dirqiyo labadii nin meeye labadii nin hadalka kuma soo darin maadaama aynay macsuum ahayn oo aynay nebiye aynay ahayn wuxuu is yidhi iyaga laftoodu dee waa isbedeli karaan marka dee wuxuu hubaa uun naftiisa iyo nafta markaa walaalkii maadaama ay laba nebi iyagu yihiin cismaduna ay tahay cisma waajiba ay u sugan tahay cisma waajiba ay u sugan tahay culamada qaar waxay u fasireen laa amliku ilaa nafsii ma hananaayo nafteeda mooyaane cid kale hanan maayo wa akhii walaa yamliku akhii ilaa nafsahu walaalkayna ma hananayo naftiisa mooyaane naf kale hanan maayo walaa yamliku akhii ilaa nafsahu sida daahirkaa marka la eege aan taqdiirka ka maranna waxay noqonaysaa in la yidhaahdo naftaydiiyo nafta walaalkay unbaan hananaya nafta walaalkiina de walaalkii baa hananaya laakiin isku hallayntuu isku hallaynayu ka soo qaaday kaannahu inuu hananaayo kaannahu inuu hananayo fafruq baynana wa bayna alqawmi alfaasiqiin na kala farqi oo na kala saar na kala xukun annaga iyo duulka faasiqiinta ee taacada ilaahay ka baxay ee caasiinta ah ee cisyaanka la yimi fafsil baynana wa bayna alqawmi alfaasiqiin waa kuwan dee amarkii diiday ee markaa faralkii u hoggaansami waayey qaala tacaala lahu allah waxa uu yidhi tacaala isagaa koreeye lahu muuse wuxuu ku yidhi fa innaha ay alarda almuqadasata dhulkan la qadisay ee la tahiray muxaramatun calayhim waa mid laga xaaraantinimeeyey korkooda maxaa laga xarimay an yadkhuluuha inay galaan baa laga xarimay arbaciina sana afartan sano ayaa laga xaaraantinimeeyey inay galaan yatiihuuna fi lardi yatiihuuna waa wareersan yihiin waa dayaysan yihiin yataxayaruuna fi lardi arlada gudaheeda bay ku wareersan yihiinoo dayaysan yihiin dayada waxa la yidhahdaa qofku markuu jihada garan waayo jihooyinka iskaga qaldamaan meeshuu ku socdo iyo meeshuu ka socdo midnaba garan waayo ya marka way dayoobeenoo qaar wereersan bay noqdeenoo jihaday u socdaan aan garanayn aan garanayn bay noqdeen yatiihuuna fi lardi yataxayaruuna fi lardi arlada gudaheeday ku wareersan oo ku dayaysan yihiin meelay ka socdaan iyo meelay ku socdaan garan maayaan waana soconayaan intay ku wareersanaayeena wuxuu yidhi wahiya hiya tiscatu faraasikh waa sagaal farsakh weeyaan bay yidhi qaalahu bnu cabbaas sidaa waxaa yidhi cabdullahi bnu cabbaas sagaal farsakh ayay ahayd buu yidhi farsakhii waxa weeye waa waa saddex markaa mayl weeye falaa ta'sa ay falaa taxzan ha ka murugoonin cala alqawmi alfaasiqiin dulka faasiqiinta taacada ilaahay ka baxay ha ka murugoonin bimacnaa cisyaanka la yimiaa loo jeedaa faasiqiin hadda lagama tilmaamaayo gaala inay yihiin oo dee arrinka ay la yimaadeen reer banu israa'iil markan cisyaan buu ahaaye kufri ma ahayn ya cisyaan duuna cisyaan buu ahaa ama fisqun duuna fisqine fisqi akbara ma ahayn ru'ya waxaa la soo wariyey annahum kaanuu yasiiruuna leyla jaaddiin waxaa la soo wariyey annahum yagu kaanuu inay ahaan jireen yasiiruuna leyla qaar habeenkii socda inay ahaan jireen jaaddiina xaal yacni markaas si dhaba ah ay u soconayaan xooga faidaa asbaxuu markay waa baraystaan idaa hum fi lmawdici aladii ibtada'uu minhu waaba yagii oo ku sugan meesha ay socodka ka bilaabeen xalay o dhanna waa soconayey waagiina markuu u baryey isla meeshii baabay joogaanoo ku soo laabteen ismana oga faidaa asbaxuu markay waa bariistaan idaa hum fi lmawdici aladii ibtada'uu minh wayasiiruuna annahaara looma jeedo inayna seexanaynba ee xilliyada qaarna de waxaa laga yaaba inay habeen socdaan xilliyada qaarna waxaa dhici karta inay maalin socdaan marka kay socdaanba waxay ku soo noqdaan meeshay ka bilaabeen wa annahaara maalintiina waa socdaan kadalik saasoo kale iyada marka waxaa maalintii mid ay jihadii garanayaan oo ay u saxmayso oo habeenkuun dayoobayaan ma ahee xataa maalinta lafteeda waa dayaysan yihiino hadday maalinta lafteeda socdaan yacni marka dambe waxay ku soo laabmayaan iyagaan iska warqabin meeshay ka bilaabeen socodka saasay u wareegaalaysanayaan xataa hmm. inqaraduu kulluhum ilaa dhammaantood aad wada dhinteen oo wada baaba'een ilaa man lam yablug alcishriin mooyaane midaan markii hore labaatan jir gaadhin dadkii markii hore noolaa waxay ku dhinteen afartankii sane ee dayowgay ku dhinteen fa cusub baa kacay dayowga gudihiisii bay ku dhinteen dadkii hore markii ay dhinteen dadkii yaryaraa ama caruurta ahaa ama markaysa markaa dhallinyarada markaa noqonaya labaatan jirka aan gaadhin amaba dib ka dhashay kuwaasaa markaysa waxaa kacaamay afartankii sanana markaasay dhammaadeen qiila waxaa la yidhi wa kaanuu sita miata alfin waxay ahaayeen baa layihi lix boqoloo kun lix boqol oo kun baa reer banu israa'iil markaa ahaayeen baa la yidhi wamaata haaruuna wa muusa fitiih haaruun iyo muusena waxay ku dhinteen tiiha gudihiisii bay dhinteen wakhtigii dayowga ee afartanka sano gudaheeday dhinteen waxaana horraan dhintay haaruun baa horraan dhintay sanad buu ka horreeyey muusena sanad buu ka dambeeyey haaruun markuu dhintay muuse waa aasay dabeedna markaa cinaadka iyo madaxadayga reer banu israa'iil waxay qaarkood ku kaceen inay yidhaahdaan oo ku tuhmaystaan muuse inuu dilay haaruun waxay yidhahdeen waa nooga kaa naxariis badnaa waa nooga kaa ladifnaa adaa dilay dabeedna waxaa la sheegaa inuu xabaashii tegey oo dabeedna loo soo saaray markaysaa waxaan haaruun dabeedna wuu yihi waa dhintay markaysaa markaa ima dilin markaa muuse muusena saa lagu berniyey qisooyinka ay sheegaan bay ka mid tahay wa kaana raxmatan lahumaa wa cadaaban liulaa'ik dhimashadaa ay haaruun iyo muuse dhinteen wakhtigii dayowga gudihiisii ay dhinteen waxay ahayd raxmad iyaga loo naxariistay ahayd oo naxariis bay iyaga u ahayd inay iyagu wakhtigaa geeriyoodaan wa cadaaban liulaa'ik qoladan reer banu israa'iilna cadaab bay ku ahayd wa kaana raxmatan lahumaa wa cadaaban liulaa'ik ama la yidhaahdo tiiha laftiisa waa aqbali kartaa laakiin wejiga horaa adahra dhimashada ay tiiha gudihiisa dhinteen raxmaddu iyaga u ahaa laakiin reer banu israil cadaab oo kale uga dhignaa wa sa'ala muusa muuse wuxuu weydiistay rabbahu rabbigii cinda mowtihi markuu muuse dhimanayay agteeda wuxuu ilaahay ka baryey muuse an yudniyahu allah inuu u dhoweeyo waa muuse eh damiirkii haadu muuse u noqonayaa min alardi almuqadasa dhulka marka muqadasadae la dahiray xaggeeda inuu u dhaweeyo ayuu ilaahay ka baryey ramyatan bixajar yacnii qadar dhagax la tuuro inuu markaa u dhaweeyo u jirsiiyo yani dhulka muqadasada fa adnaahu waa u dhaweeyey ilaahay kama fi lxadiisi sida xadiiska ku sugan xadiiskuna waxaa bukhaariiyo muslim buu ku sugan yahay nabigu waatuu yidhi calayhi salaatu wasalaam falaw kuntu sama la araytakum qabrahu ilaa jaanibi ariiqi cinda alkasiib alaxmar haddaan meeshaa ku sugnaan lahaa xabaashiisa waa idin lahaa hmm. bukhaariya muslim baan ku sugay nebiyada xabaalahoodii la garan maayo marka laga reebo nebi muxamed calayhi asalaatu wasalaam nebiyadii faraha badnaa oo ilaahay soo diray nebi qura oo xabaashiisa la garanayaa ma jiro nebi maxamed keliyaa la garanaya xabaashiisa ya nebi ibraahim qaryatu khaliil inuu ku aasan yahay waa la og yahay laakiin mawdicay ka tahay la garan maayo nebi muuse inuu alla ku dhow yahay yacni waa la garanayaa laakiin marka alard almuqadasa laakiin marka waxa weeye lama garanaayo mawdicu ka yahay lama garanayo qarintaa la qariyey waa si aynay dadku ugu fitnoobin oo ugu lumin dadka qaarkood dee dad saalixiina ama dad xataa salaaxooda aan la garanaynin ayay xabaalahoodii ku lumeen oo caabudayaan oo ka barakaysanayaan oo ku dawaafayaan oo u xajinayaan yaa cajaayib nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam waxaa loogu aasay gurigiisii uu ku dhintay si aan markaa waxa weeye yacni markaa dadka aynay ugu lumin waata xadiiska saxiixu sheegaaye bukhaari iyo muslim soo wariyeen ya walowlaa dalika la ubriza qabruhu hayra anahu khushiya an yutakhada masjida bukhaari iyo muslim ku sugan yahy haddii taasi aynay jiri lahayn yani nebiyadii horaa iyo saalixiintii ayaa markaysagaa ummadihii hore qaarkood ka yeesheen masaajid ka yeesheen oo xabaalahoodii caabudeen intay markii hore ku ag cibaadaysteen walowlaa daalika la ubrisa qabruhu haddaan arrinkaasi jiri lahayn caaisha waxay odhanaysaa nebiga qabrigiisa waa la muujin oo meel bannaan baa lagu aasi lahaa hayra annahu khushiya an yutakhada masjida markaasaa waxaa loo xarakeeyey oo loo dabdiyo khushiya iyo khashiya dabdiga saxiixa ya sida iyo sidaba culammadu waa u xarakeeyeen haddii la yaha khashiya isagaa ka baqay weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam in xabaashiisa masjid laga dhinto khushiya haddii la yidhahdana saxaabada nebigaa ka baqaa looga jeedaa in xabaashiisa masjid laga dhigto haakada fa adnaahu kama fi lxadiis ilaahay waa u dhoweeye sida xadiiska ku sugan waa xadiiska saxiixaynka wa nubbi'a yuushacu bacda alarbaciin yuushacna waa loo waxyoodo nebi baa laga yeelay bacda alarbaciin afartankii sane ee yani markaa dayowga dabadi afartankii sane dayowga dabadeed wa umira biqitaali ljabbaariin waxaana la amray yuushac inuu la diriro oo la dagaalamo dadkii jabbaariinta ahaa ee xoogga badnaa ee markaysaa qaryadii ku jiray fa saara man baqiya macahu wa qaatalahum waana markaa socday biman baqiya miidin qore mise biman soma ah, bada waa iga tuuray saxdu waa saaba in la geliyey fa saara waa la socday biman baqiya ciddii hadhay ayuu markaysaga kaxaystay macahu isaga la jirkiisa yani hadhay ree banu israa'iil ka mid ahayd wa qaatalahum waana la diriray jabbaariintii wa kaana yowmu ljumuca waxay ahayd maalin jimco ah dagaalkaas yuushac hogaaminayo nebi yuushac hogaaminayo maalin jimca buu dhacay wa waqafat lahu shamsu saacatan qoraxda ayaa isu taagtay saacad xataa faraqa min qitaalihim ilaa dagaalkoodii uu ka faaruqay wa rawaa axmedu fii musnadii imaam axmed wuxuu ku soo wariyey musnadkiisa ina ashamsa lam tuxbas calaa basharin qoraxda looma xabisin oo looma joojin qof bini aadama ilaa liyuushaca yuushac mooyaane yuushac waa loo joojiyey layaaliya saara ilaa beyt ilmaqdis yacni markaa habeenadii uu markaa u socday baytulmaqdis ayaa loo xabisoo loo joojiyey xadiiska caynkaasna ahlucilmiga qaarkood way saxiixiyeen halkaas waxa weeye in baynu yara yani yaro tacliiqinaynaa insha allah oo axaadiis kale oo ay sheegeen baa jiroo ku saabsan cid kale ma loo xabisay mise looma xabisin marka darsiga kale aynu kaga warrami doonaa waqtigaa dhacaya wallahu aclam in sha allah wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatub ilayk